ilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqin wla cudwana ila clى الظalimin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbih wman اhtadى bhadyihi ilى ywm اddin qala alimaamu raximah اllah baabu ma jaءa wixii kusoo aroori uu baab yahay fi الtaطayur baasaysiga aلtaطayur waa masdar asalkiisuna waa mid laga soo qaatay min aayr shimbiraha ayaa laga soo qaatay sababta looga soo qaatayna waxay tahay leanna carab waxay ahaayeen an yatashaamuuna aw yatafa'aluuna biاطuyuur waxa ay baasaysan jireen ama ay ka saadaalin jireen shimbiraha iyo dhinac ay u duulayaan oo hadday jihaada midigta u duulaanna waxay u arki jireen wanaag inuu soo socdo jihada bidixda haddii ay u duulaana in dhibaato iyo musiibo ay horkacayaan tatayurka marka waxaa looga jeedaa atashaahum bimar'iyin aw masmuuc aw macluum in la baasaysto shay qofku arkay shay buu arkayaa markaasuu wuxuu arkayaa shaygaasi in dhibaato iyo balaayo u horkacayo aw masmuuc ama mid uu maqlay buu baasaysanaya oo hadal buu maqlayaa wuxuu soonay mar haddaad hadalkaasi aada maqashay dhibaata ayaa kugu soo socota aw macluumin ama arrin buu ogaanaya marka mar'igu waxa uu noqonayaa sida inuu arko kale shimbir ama xayawaan xayawaanaadka kamid ah ama qof bani aadama oo kamida ah min dhawi lcaahaad kuwa iimaha leh masnuucana waxaa tusaalihiisu noqonaya wuxuu maqlayaa qof qofla yaa khasraan aw yaa khaaib markaasuu is odhanaya waad khasaaraysaa mar haddaad kelmadaabaad ah maqashayba macluumkuna wuxuu noqonayaa sida maalmaha qaarkood oo kale sida arbacada bisha u dambaysa dadka qaarkood ay baasaystaan ama bilaha qaarkood ama sanadada qaarkood walaa shaka walaa rayb tadayurku inuu yahay mid tawxiidka ka hor imanaya sa awgeed bu kitaab tawxiid ugu keenay mualif oo sida uu leeyahay jarullah munaasabatu hada lbab likitaab tawxiid hiya ana tiyara min ashirk lmunafi litawxiid aw likamalih alwajib lima fiha min tacaluq lqalbi bigayr illah faasaysiga waxaa la yidhaahdaa shirkiga ayuu kamid yahay tawxiidka meesha ka saaraya tawxiidka oo dhanba amaba se tawxiidkii dhamayska tilmaamo meesha ka saarayaayo tawxiidkii buu nuqsaaminaya sababtuna waxay tahay tatayurka waxaa la idhaha waxaa ku jira qalbigii oo ku tacalluqay cidaan ilaahay ahayn shaygaa uu maqlay ama waxa uu arkay ama shaygaa macluumkee uu ogyahay uu garanayo ayuu isleeyahay dhibaata ayuu hayaa ama nafciiyo waxtar buu hayaa marka laba xaaladoodba baasaysigu waa kufri iyo gaalnimo oo qofku waa ku gaaloobaya xaaladda koowaad waxay tahay ida اctaqada ana nafca wadura biyadi ma yatashaa'amu minhu in waxtarki iyo waxyeeladaba cidda haysa ay tahay shaygan uu baasaysanayo oo hadduu aamino shaygan uu arkay laftiisu inuu dhibaatada keenayaba ama shaygan uu maqlay ama shaygan uu ogyahay sida maalintan iyo bishani inay iyadu dhibaatada keenaysa haddii uu ictiqaado ictiqaadka noocaasiya waa ku gaaloobaya waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala waxtarka iyo waxyeeladaba haya cidda cid kale u nisbaysaa waa ku kufriyeysaa waa ku gaaloobaysaa xadda xaaladda labaad ee baasaysigu uu kufri yahay wa ida ictaqada ana hada shay aladi yatashaamu minhu yaclamu lgeyb hadduu ictiqaado shaygan u baasaysanaya inuu qeybkiiyo waxa maqan uu og yahay oo tusaale ahaan xayawaankan uu arkay ama qofkan uu arkay inuu waxa soo socdo uu ka warayo hadduu ictiqaado iyadana waa ku kufriyaya wa kadalika shaygan uu maqlay hadduu is idhaahdo dhibaato soo socota ayuu ka warhaya ama maalintan ayaa qeybka hadduu ictiqaado waa ku kufriyaya oo dee laa yaclamu algayba ila allah eybka allah subxaana watacaala mooyaane cid kale mooga waxaa la idhaha markaa tatayurka iyo baasaysigu wuxuu nuqsaamiyaa amase meesha uu ka saaraa tawakulka tawakulkuna waa shay waajiba ilah wuxu uhi faacbudu watawakal caleyh ilaahay caabudoo kelidii tala saaro dadkii markaa waktigii jaahiliyada noolaa islaamka hortiyi ee cuqalada ahaa qaarkood baa qiray baasaysigu inuu yahay waxaan jirin oo shaygan la baasaysanayaa waxaa soo socda inaan waxba ka ogeyn isla markaa inaan waxbana keeni karin nafci iyo duri toona waxtar iyo waxyeelo toona waxaa markaa midkood yidhi isagoo gabi ayo dadkii cuqalada ahaa ee fi ljaahiliya noolaa azajru waltayru waalkuhaanu kulluhum mudaliluuna wa duna algaybi aqfaalu shimbir la duuliyo iyo faaliye iyo baasaysi waxaasoo dhami oo wax dadka luminaya wy wa duna algaybi akfaalu gaybkana qufulla ayaa ku xidhan oo ilaahay subxaana watacaala mooyaane cid kale ma ogo waa ka qufulayay khalqiga mid kalena wuxu uhi wamaa caajilaatu tayri tudni min alfata najaaxan walaa can riihihina qusuuru shimbiruhu qofka shimbiraha soo degdegaa maaha kuwa qofka najaax iyo liibaan iyo guul usoo dhaweynaya haddii ay ka dib dhacaanna taasi daliiluma aha buu yidhi in nuqsaani qofkaasi ay ku dhacday ama ay kusoo fool leeday wa qaala aakhar lacamruka maa tadri tawaariqu bilxasa walaa zaajiraatu tayri ma allahu saanicu kuwa dhagaxaanta ka faalinaya buu yihi maatadi aawariq bilxasa ururuxa kuwa ka faalinaya walaa zaajiraatu tayr iyo kuwa shimbiraha duulinaya ee shimbirahaas dhinacay u duulaan ka fuulinaya ka faalinaya toona maaha kuwo og ma allahu saanicu ilaahay subxaana watacaala waxa uu samaynayo iyo wuxuu damacsan yahay iyo waxa uu xukumayo marka sidaas ayaa cuqalaau ljaahiliya islaamka horti kuwii joogay cuqalada ahaa saasay uga markhaati kaceen ilaahay mooyaane kaybka cidogi inaanay jirin baasay suguna inuu yahay baadil iyo shimbiraha in laga faaliyo waxyaabaa kale lamida abiyaada iyo kuwo kaleba xaafid bin xajar baa kusoo naqliyay fatxulbaariga juska tobnaad safxada laba boqol iyo wa qawli llahi tacaala buu baabiye ilahay uhi alaa waya inamaa taa'iruhum shaygan ay baasaysanayaan cinda allah ilahay agtiisa ayuu ahaaday oo wax ilaahay uu qadaray walaakina akarahum hase yeeshee badankoodu laa yaclamuun waxba garan maayaano waa juhaal marka aayadda qur-aankii waxa ay ka warramaysaa nabiyullaahi muusa qowmkiisii markii ay baasaysteen nebi muuse caleyh afdal salaati watasliim ilahay waa ka yidhi faida atum alxasanatu qaaluu lana haadi haddii wanaag ay la kulmaan caafimaad iyo barwaaqo waxay odhanayaan annaga ayaa iskaloo shaqaysanoo kasbannay wain tusibhum sayi'atu yatayaruu bimuusa waman macah haddii dhibaata ay ku dhacdana waxay baasaysanayaan nebi muuse iyo kuwa rumeeyey oo idinka ayaa sabab abay ah odhanayaan abaaraha nagu dhacay iyo xanuunadan idinkana loogama kinin horeyn intaanu muuse noo imaniyo kuwan rumeeyey abaarna maanaan arki jirin colaadna maanaan arki jirin cudurna maanaan arki jirin marka iyaga ayaa balaayadan horkacayay bay odhanayaan ilaahay baa markaa u jawaabo uhi alaa inamaa طaa'iruhum cinda allah war waxaan ay baasaysanayaan ee ay dhibsanayaane abaar iyo cudur iyo colaad ilaahay xaggiisa ayuu ka yimi ay biqadaai illahi wa qadari waa shay ilaahay uu xukumo ilaahay uu qadaray muusena ma keenin cid kalena may keenin walaakina akarahum laa yaclamuun hase yeeshee badankoodu waa kuwa juhaala oo waxba aan garanahayn ay fahum fii jahlin walaa yaclamuuna ana hunaaka ilaha mudabira ana maa asaabahu min allah walaysa min musa wa qawmi waa kuwa juhaalo ilaaha caalamkan waxa weeyaan xukuma oo shu'uuntiisa debera inuu jiro garan maayaanba waxaan ku dhacayna inuu xagga ilaahay ka yimi garan maayaan xagga muuse iyo qoomkiisa toona kama iman aayaddu waxa ay tusinaysaa khayrka iyo sharkuba inay muqadaraani min allah kuwa ilaahay uu qadaray subxaana wa tacaala sharka ilaahay markuu qadarana xikmad buu ka leeyihi wafiihi taxriimu kufri nicma waxaa hadda laga qaadanayaa qofku nicmadii ilaahay uu siiyey inuu waxa weeyaan qariyo oo uu ka mahadnaqi waayo ama isaguba uu sheegto in isagu nicmadaasi uu kasbado ilaahay uu iska ilaaba inay xaaraanta faida jaatum lxasana qaaluu lana haadi fiiha taxriimu tiyara tashaawum aayaddu waxay xaaraantimaynaysaa waxaa la dhaha baasaysiga halka laga qaadanayaana waxa weeye kuwii baasaysiga sameeyey ilaahay waa radiyey oo waxa uu tilmaamay ciddan ay baasaysanayaan inaanay iyagu dhib kaari keenin ee ilaahay uu qadaray mar labaadka ilaahay jahli buu ku sifeeyey kuwa walakina akarahum laa yaclamuun baasaysiga awgii ayaana jahliga loogu sifeeyey markaa baasaysigu inuu xaaraan yahay baa laga qaadanaya wa fiiha ana tashaama min camali ljahiliyati walmushrikiin baasaysigu waa camalka lagu yaqaanay iyo caadadiga dhaqanka dadkii jaahiliyada ahaa lagu yaqaanay iyo mushrikiinta oo sidaynu aayaddan ku aragno waxa weeyaan fircoon iyo colkiisii waxa ay baasaysteen nabiy llaahi muusa wafi ana almasaaib bisabab almacaasi waxaa laga qaadanayaa masaaibtu inay tahay mid macsiyadu ay sabab u tahay fi ana aljahla sababun likuli sharin waxaa laga qaadanayaa jahligu inuu shar kasta isagu uu sabab u yihi walakina akarahum laa yaclamuun oo waxaasi ay ku hadleen waxa ka yeedhsiiye waa jahli wey wa qawli ilaahay uhi qaaluu waxay yidhaahdeen طaa'irukum wa asxaabu lqarya ilaahay ambiyada u diray wa qaaluu waxay yidhaahdeen ambiyadii markii la baasaystay waxaa ka horeysa aayadda qaaluu inaa taطayarna bikum lain lam tantahuu lanarjumanakum walayamasanakum mina cadaabun aliim war waanu idin baasaysanay baan balaayo hoos madooba ayaad qabtaan idinka dhibaatadu idinkamay horeyn idinka ayaa horkacay haddaad dacwadan iyo waxaanaad sheegaysaan aad joojin weydaana iyadaa balaayada noo horseedaye dhagax baanu idinku dili doonaayo cadaab uu xanuujiye ayaad la kulmi doontaan markaasay rusushii u jawaabeen oo qaaluu waxay yidhaahdeen aa'irukum war waxaanaad baasaysanaysaan macakum idinka ayaa maciina iyo la jirkiina uu yahay bimacnaa dhibaatadan idinku dhacday aada sheegaysaan annagu maanaan keenin sababna uma nihin laakiin idinka ayaa sabab u ah oo iimaan la-aantiina iyo macsiyadiina iyo mukhaalafadiina ayaa sabab sababa dhibaatooyinkan dhibaatooyinkan inay idinku dhaca marka labada aayaad iskhilaafi maayaan aayadda hore musiibadii ku dhacday ilaahay baa loo nisbeeyey oo cinda allahi ba la yidhi aayaddanna iyaga laftoodaa loo nisbeeyey taa'iruku macakum marka ilaahay loo nisbeeyey markaa waa khalqan wa taqdiiran ilaahay baa abuuray oo qadaray weye macnaheedu marka iyaga loo nisbeeyena macnaheedu waxa weeye idinka ayaa sabab u ah marka labadaas isma diidaya ficilka in marna ilaahay loo nisbeeyo iyadoo looga jeedo ilaahay baa qadaray marna ciddii sabayse loo nisbeeyo iyadoo looga jeedo yani adiga ayaa sabab u ah dhibaatadan iyo musiibadan kugu dhacday ain dukirtum ma haddii laydin waaniyo ayaad tatayaruun ayaad baasaysanaysaan ciddii idin waanisay bal antum idinku waxaad tihiin qowmun musrifuun qowm baa tihiin ilaahay subxaana watacaala amarkiisii khilaafay oo xuduuddii loo dejiyey ka gudbay aayaddu markaa waxa ay tilmaamaysaa in waxa weeyaan israafku uu yahay xaaraan bal antum qowman musrifuun israafna waa shay kastoo xadkiisa la dhaafiya waa israaf iyo israafku inuu sababu yahay alhalaag cidda samaysay inuu halaag ku dhaco wa fiiha taxriimu tiyara watashaawum annaha min caadaati ahli ljaahiliyati washirki walkufr waxa aayaddu ay tilmaamaysaa baasaysigu inuu yahay xaaraan caadaadki iyo dhaqankii jaahiliyada mushrikiinta uu kamid yahay fiiha wujubu qabuuli nasixa in nasteexada la aqbalaa inay waajib tahay baa laga qaadanaya lianna cadama qabuuliha min sifaati lkufaar nasteexadoo la aqbali waaya sifaatka kufaartay kamid oo markii ambiyadaasi ay u nasteexeeyeen may aqbalin ee maxay ugu jawaabeen inaa tatayarnaa bikum lain lam tantahu lanarjumanakum walayamassanakum mina cadaabun aliim wa ana maa jaءat bihi rusul huwa alkhayr walbaraka liman itabaca waxaa laga qaadanaya rusushu waxyigan siday inuu yahay khayrka iyo barakada cidda raacda ayaana khayrka iyo barakadaasi helaysa wa kadalika ilaahay aayad kaleo qur-aana wuxuu ku tilmaamay nabiyuna caleyhi afdal asalaatu watasliim in xataa kuwii mushrikiinta ay baasaysteen wain tusibhum xasanatu yaqulu hadihi min cindi illah wain tusibhum sayi'atu yaqulu hadihi min cindik qul kullu min cindi illah fama lihaula'i alqawmi la yakaaduna yafqahuna qawla ilahay wuxuu leeya wanaag marka ay la kulmaan waxay odhanaya ilaahay baa na siiyey haddii dhibaata ay ku dhacdana waxay odhanaya min cindik adiga ayaa keena oo sabab waa ah nebi maxamedo nebi maxamed bay baasaysanaya qul kullun min cindi illah waxaa tidhaa wanaagga iyo dhibaatadu labaduba xagga ilahay bay ka yimaadeen macnaa ilahay ayaa qadaray wakadalika qawmu saalix qaluu tayarnaa bika wa biman macak ayaa nebigoodii ay ku yidhaahdeen marka in la baasaysto gaar ahaan dadka saalixiinta ah ee dadka ducaadda ee dadka tawxiidka iyo sunnada ugu baaqaya iyo ilaah in la adeeco loo hoggaansamo waa dhaqan iyo caado ay lahaayeen kuwii jaahiliyada ahaa ee mushrikiinta ahaa ee gaalada ah can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxu uhi laa cadwa xanuun iskii isaga gudbaa ma jiro oo jaahiliyadu waxay aaminsanaayeen xanuunku inuu isagu iswado oo iskii uu isaga gudbo oo qofkii caafimaadka qabay mid xanuunsanaya haddii uu dhex galo wax la cuno ama uu la seexdo ama meel uu la fadhiisto ilowba ilow xanuunku inuu gudbaayo xanuunku isagu iswado taasi ayaa markaa islaamku uu anfiyey oo uu diiday marka axaadiista qaarkeed oo tilmaamaysa inay xanuunadu ay gudbaan iyo xadiidkanina isma diidayaan rasuulku markuu laa fira min almajduum firaaraka min alasad qofka duudaamka qaba ka carar saaad uga carartid waxa weeyaan libaax rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim u lahaa xadiidka kale ee saxiixa ah laa yuuradu mumridun calaa musixin geel bukayaan lagu dhex darin oo marka la aroorinaayo aan lagu dhex darin geel caafimaad qaba wakadalika rasuulku markuu nahiye uu diiday meel uu daacun ku dhacay in la galo iyo xadiidkan isma diidayaan waxaa ugu fiicana lagu jamciyaana waa in la yidhaahdo laa cadwa macnaheedu waxa weeyaan xanuun sidiisa isaga gudbaa ma jiro e haddii ilaahay uu qadaro oo ilaahay uu idmo uu doono xanuunkaasi inuu kuusoo gudbo ayuunbu kuusoo gudbaya laakiin haddaanu ilaahay qadarin oo ilaahay aanu doonin in xanuunkaasi uu kuu soo gudbo si kastoo aad wax ula cunto oad ula seexato ood ula fadhiisato ood udhex gasho dadka buka xanuunka qaadi maysa waayo xanuunku isagu isma wado adiladan axaadiidan kale aynu akrina waxaa lagu xambaaraya in la yidhaahdo dhexgalka la dhex galo dadka xanuunsanaya waxay sabab u tahay ilaahay baa xanuunka ka gudbinaya laakin ilahay shay kasta sabab buu yeelay waxay sabab u tahay xanuunku inuu kuusoo gudbo waxaana dhici karta in sababtii la helo oo musababkii la waayo qad yuujad asabab yatakalaf almusabab dabku wuxuu sabab u yahay inuu wax gubo waxaa dhici karta dab in la helo waxba aanu gubin haddana oo ilaahay subxana watacaala awooddii uu ka qaado sida waxa weeyaan nebi ibraahimba qulnaa ya naaru kunii bardan wasalaama calaa ibraahim yani awooddii ay wax ku gubaysa ilahay uu ka xayuubiyey qofka xanuunsanayo aad dhex gashaa waxay sabab u tahay xanuunku inuu kuu soo gudbo lakin waxaa dhici karta ilaahay subxana watacaala sababtaa inuu awoodda uu ka qaado ade dhex gala haddana xanuunkii aanu kuu soo gudbin markaa sidaas ayaa lagu jamcinaya adilada walaa iyaarata baasaysile ma jiro macnaheedu dee dad wax baasaystaa waa jiraane macnuu waxa weeyaan sharcan dee sharcigu ma ogola in wax la baasaysto walaa haamata haamana ma jirto marka haamada laba macno waa lagu macneeyey la idhaha waa shimbir shimbiraha kamida oo ay baasaysan jireen waa shimbirta markaa guumaysta la yidhaahdo ilaa iminkana waa la baasaystaa waxaa kaloo lagu macneeyey carabtu waxay ictiqaadsanaayeen qofka marka la dilo in qofka ruuxdiisa shimbir ay soo gasho isna shimbirtaas oo qaylinaysaa dadkiisa ay u timaado duleedka ay usoo fadhiisato oo aanay ka tegin ilaa ninkaasi loo soo aargudo marka labadubana waa baatil weyi haamada tii lagu fasiraba labaduba waa baatil qofku marka uu dhinto ruuxdiisii shimbirna geli mayso qof kalena geli mayso caqiyatu tanaasuk ilarwaax oo ah nafuhu inay wareegaan oo qofkii dhintay naftiisu mid kalun ay ku wareegaysaa waa caqiida alfalasifa ay aaminsanaayeen waana caqiido bailo kufriya wey wakadalika waxa weeyaan in shimbirtaasi guumaysta la idhaa la baasaystaa iyaduna inaanay banaanayn oo xaaraan ay tahay baa xadiidku uu tilmaamaya walaa safara safarna ma jirto waxaa i safar waxaa looga jeedaa bishan macruufka de waa baasaysan jireen imikana waa la baasaysta oo ma safraan dadku caqaaid uljaahiliya ayaa iyagoo sidoodiiya dadkii muslimiinta ahaa weli dhex yaalla waxaa kaloo i safar waxaa looga jeedaa yani addaa yusiibu libil oo xanuun geela caloosha kaga dhaca caalka iyo wuxuu yahay garan maayo oo ay yidhaahdaan candhada waxaa la idhahda waa ka gudbitaan og yahay ama waa ka faafitaan og yahay waxaa ka odhan safar waxaa looga jeeda waa nasriyadii baa la diidaya oo bishan muxaram la yidhaahdo ayay xurmadeeda ka qaadi jireene u rari jireen bisha safar taasi ayaa markaa ilaahay subxaana watacaala uu u diiday markuu yidhi inama anasiiu ziyaadatu fi lkufr ee taakhiir xurmati shahri ilaa shahrin aakhara waa ziyaadatu fi lkufr xadiidkuna tuu ka hadlaya waa taa saddex dabana in lagu xambaaro wax diidaya ma jiro akhrajaahu bukhaariya muslim baa soo saaray wazaada muslimun walaa nawa dayax ama xidig meel fadhiisata oo iyaduna kayb loo daliishan karo amaba raadkule waxaa dhulka dushiisa ka dhacayaana ma jirto walaa guula shayaadiin wax qaadi karaana ma jiro alguul waxay ahaayeen alghilaan weeyaan jamiceedu shayaadiin bay ahaayeen markaa haruusan jirtay kuwii mushrikiinta ahaa oo marka ay safraan bay shayaadiintoosi meelahaasi ay u fadhiisan jirtay markaasay baqo gelin jireen si ay u magan galaan oo shirki waxa weyaan ay u sameeyaan marka shayaadiintu waa jiraano bimacnaa athar ma laha weyaan macnaheedu waxbana ma tari karaan cid cidna waxba ma yeeli karaan in laga baqdana maaha in la magan galana maaha in la baryana maaha xadiidka waxaa laga qaadanayaa tiyara inay tashay baadila waxaa laga qaadanayaa burinta la buriye caqaaid ljaahiliya oo ahayd xanuunku inuu sidiisa isaga gudbo ee qadar ilaahi aanu ku gudbin waa xadiidku uu burinayaa in la baasaysto shimbirta guumaysta la idhaahdo iyo bisha safar waa xadiidku uu tilmaamayaa inaan manaazilu lqamar iyo manaazil alkawaakib wnujuub wax raada aanay kule waxa dhulka dushiisa ka dhacaya waxa xadiidku uu burinaya caqiyadii jaahiliga ahayd ee aaminsanaayeen inay shayaadiinta waxtar iyo waxyeelo hayaan waxaa xadiidka laga qaadanaya guud ahaan ilaahay la tala saarta inay tahay waajib oo qofka qalbigiisu ilaahay uu ku tacalluqo oo tacalluqaadkaa kaloo dhan u iska daayo waxaa laga qaadanayaa tawxiidka taxaqiijintiisa waxaa kamida in laga digtoonaado alwasaa'il almufdiya ila shirki asbaabta dadka gaadhsiin karta waxa weeyaan shirki kula hadi umuurna waa min asbaab shirki wey in lam takun shirka walahuma waxa usugan bukhaariyo muslim can anasin qaala wuxuu yihi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam laa cadwa xanuun iska gudbaa ma jiro walaa tiyarata baasaysi la ogolyeyna ma jiro ama shay la baasaysto isagu wax keeni karaa wa yucjibunii waxay cajab gelinaya oo aan jecelay alfaalu saadaasha wanaagsan qaalu wama alfaalu qaala alkalimatu ayiba waa kelimada wanaagsan ee la maqlo marka xadiidku xadiidka hore ayuu la macnay lakin waxaa la isweydiin karaa muxuu yahy farqiga udhaxeeya alfaalu waatiyara waxaynu aada uga hadalnay darsiga kitaab tawxiidka ee arbacada farqiga udhexeeya waxa wey macnaheedu qofka baniaadamka fidrada ku beeran markuu maqlo hadal wanaagsan inuu ku farxo tusaalaan isagoo safraaya ayuu maqlaya kelimatu salaam oo tusaalaan isagoo safraaya ayuu maqlaya kelimatu salaama waxaa shakilaana kelmadaasi uu maqlay inay qalbigiisa suruur farxad iyo degenaansho inay gelinayso isagoo wax iibinaya buu maqlayaa rabxaan kelmadaasi inay farxad gelinaysaa waa shakilaan wey ama magac wanaagsan ayuu maqlayaa kelmad wanaagsan ayaa uu maqlaya markaa qofku maqalkaa uu maqlaya kelmadaa wanaagsan ee uu ku farxayo ayaa fa'liga ah rasuulku uu jeclaa sala allahu alayhi wasalam manaha macnaheedu ficligu inuu yahay qofku kelmad wanaagsan markuu maqlay inuu ictiqaado inay kelmadaasi iyadu ay wax tarayso ama inay sabab u tahay inay wanaag ay keento ee macnuu waxaa laga hadlayaa un qofka bani aadamka dabeicadda ku beeran ba waxay ti sida ibnulqayim uu leeyay markuu ficliga fasirayo in markuu hadal wanaagsan uu maqlo hadalkaasi uu ku rido farxad iyo inshiraaxu sadr inay laabtiisu waxa weyaan ay u ballaarato wlabi daud bisanadi صaxiixi can cuqbata bni caamirin qala wuxu uhi dukirat waa la sheegay atiyaratu baasaysigaa lagu soo hadalqaaday cinda rasuuli illah sala allahu aleyh wasalam faqala wuxu uhi rasuulku axsanuha alfaal faaliga ayaa u wanaagsan walaa taruddu musliman qof muslimana baasaysuguma celiyo qof islaamkiisa ay wax ka sii yihiin ayuunbaa markuu maqlo wax la baasaysto ama uu arko ama uu ogaado hawshiisii ka hadha fa idaa ra'aa arko axaduku midkiin maa yakrahu wuxuu karaahiyeysto oo ashyaadii la baasaysan jiray mid kamid a waa allahuma xasanaadka ilaa anta wax alaale waxa wanaaga ilah adiga ayaa qadara adiga ayaana keena walaa yadfacu sayiaati xumaanahana ma difaaco ilaa anta adiga mooyaane walaa xawla xeeladi ma jirto walaa quwata awoodina ma jirto ilaa bika ilaa biicaanatika adiga kaalmadaada in la helo mooyaane marka xadiidku waa daciif daciif ljaamica ayaa sheikh albani uu ku qoray raximah llahu tacaala xadiidka boqol iyo sagaal iyo sagaashan lambarkiisu waxa weeyaan uu yahay mascuudin marfuucan adiyaratu buu hi rasuulku baasaysigu shirkun waa shirki adiyaratu baasaysigu shirkun wey rasuulku wuxuu ugu celcelinayaa waa min baabi taakiid iyo arrinkaa xumaantiisa dadka inuu muujiyo wamaa mina naga mid maha axadun ilaa ay yaqacu fii qalbihi shayun min dalik waxaa qalbigiisa kusoo duula shay ka mid a waxyaabahaas oo qofku shaygii dadku ay baasaysan jireen markuu arko ama uu maqlo ama uu ogaado ila waa qof bani aadama qalbigiisa wuxuun baa kusoo duulaya walakin allaha se yeeshee ilaahay baa yudhibu ku tagsiiye bitawakul tirmidi wsaxaax wajacala wuxuu ka yeelay tirmidi akhirahu xadiidka qeybtiisa dambe min qowl ibni mascuud xadiidku markaa waa saxiix lakin ziyaadada dambe a wamaa mina ila walakina allaha yudhibu bitawakul waa kalaamkii hadalkii ibnu mascuud wey sida imam lbukhaari raximah llahu tacaala uu tilmaamay kadalika ibn lqayim wakadalika waxayna alcalaamat lalbani raximah llahu tacaala fi silsilat axaadiid saxiix xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo labaatan marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa baasaysigu inuu yahay shirki hadduu qofku shay baasaysto oo aamino o ictiqaaday inuu shaygaa laftiisu dhibaatada uu keenayo waa shirkigii weynaa yihi hadduu aamino inuu sabab u yahayna waa shirkul asqar oo waxaan sabab ahayn oo sharciga iyo qadarku midna aanu sabab ku sheegin ama aanu ka dhigin ayuu sabab ka dhigay bay noqonaysa waliaxmeda min xadiidi bni camrin man radatu qofka ay celiso aطiyaratu baasaysigu can xaajati hawshiisi iyo arrintiisii ay ka celisaa faqad ashraka shirki buu sameeyey qaaluu waxay yidhaahdeen famaa kafaaratu dalika oo arrinkaa kafaaradiisu waa maxay oo qof isagoo doonaya inuu safro ayaa waxaa loo sheegay bishii safar inay ta markaa u safarkii ka istaagay ama waxa yihi waa rajalihii isagoo doonaya inuu guurso markaasuu guurkii iska daayay ama waxbaa gabadh qura ayaa ayaa raacday iyagoo safara si war safarkeenu ma qaalibna inaga daaya gabadh qura ay nala socoto waxa weeyaan gabadhuna had iyo jeer waa musiibay horkacdaa markay keliya tahay saasay yidhaha haddii gabadh quri ay raacdo rag safara waa baasaystaan qofkaasi shirki buu sameeyey waayo in dee shaygan uu baasaysanaya dhibaato uu keeni karo ayuu ictiqaaday taana ilaahay unbaa xaqu lahaa oo cidda dhibaato keeni kartaa ilaahay buu ahaa marka xaqi ilahay buu cid kale u leexiyo shirki buu sameeyey hadduu ictiqaado shaygani qaybka inuu ogyahayna sife ilaahay uu lahaabuu shaygan sii hadduu sabab ka dhigo u idhaahdo ilaahay baa dhibka keena oo qadaro laakiin shaygani sabab buu u yahayna iyada lafteeduna waxay noqonaysaa inuu shirki sameey lakin waa shirkul asqar wey waxaanu ilaahay sabab ku sheegin buu sabab ku sheega wey marka maxaa qofkii lagaga dhaafaya bu ayaa rasuulka la weydiiyey qaala an taqulu inaad tidhaahdaan allahuma laa khayra ilaa khayruka ilaahu khayr ma jiro khayrkaaga mooyaane walaa tayra ilaa tayruka shimbirna ma jiro shimbirkaagu mooyaane oo shimbiraha ilaah adiga ayaa maamula iyo laa tafcalu sheer wax allaale waxay samaysaa ma jirto iyo waxay ogta iyo waxay shar keeni karta waakii la yidhaha walam yaraw ila atayri fawqahum saafaatin wayaqbidna ma yumsikuhuna ila araxman inahu bikuli shayin basiir alam yaraw ila atayri musaharaati fi jawi sama ma yumsikuhuna ila allah ina fii dalika laayaatin liqawmin yuuminuun kaashimbiraha ilaahay baa maamula oo marka ay baalasha kala bixiyeen samada ay duulayaan ilaahay baa haya haddaanu ilaahay haynin ilaahay aanu usakirin duulimaadka mabay duuli kareenba walaa ilaaha kayruka mid cibaado mutaysteena ma jiro adiga mooyaane walaw waxa usugan min xadiidi lfadl ibni cabaas inama tiyaratu baasaysugu maa amdaaka waa wixii ku socodsiiye aw raddaka ama haddii waxa weeyaan aad aada shay maqasho oo shaygaa daraaddi aadoo aaminsan inuu khayr iyo wanaag horkacaayo aada hawshii aad doonaysa aada qabato diyaray noqonaysa xaqeedu waa sidaa wa kadalika waxa weeyaan haddii shaygii la baasaysan jiray aad aragto ama aada maqasho etana hawshaadii daraaddi aad u joojiso waad baasaysata laakiin mujarad inay qalbigaaga ku soo duulay shaygaa la baasaysan jiray markaad maqashay ama inaad aragtay dabeetana aada la jihaaday oo ilaahay aada tala saarato qalbigaaga aad ka fogaysay taasi noqon maysa baasaysi xadiidka saxiixada ayuu ku sheegay sheikhu lalbani xadiidka kun iyo shan iyo lixdan waana min riwaayati ibn lahiica si awgeed baa culimada qaarkood ay daciifiyeen laakiin waxaay ka waxay moogaraadeen inay tahay min riwaayati cabdillaahi bni wahab can ibni lahiica wa riwaayat alcabaadila halaaa can ibni lahiica waa haabita iyadu waa maqbula cinda alculamaa qaala fiihi masaail baabka masaail baa ku jirta alula atanbiihu baraarujinta laynagu baraarujiyay calaa qawli alaa inamaa aa'iruhum cinda allah oo inuu ilaahay wixii uu qadaraa inuu dhacayo aayaddu aynoo tilmaanto maca qawlii aa'irukum macakum labada aayadood maxamed ow iska hor imanayn mar waxa la yidhi inamaa طaa'irum cinda allah marna waxa la yidhi طaa'iruku macakum see la isu waafajinaya labada ayadood haye iyaga loogu nisbey ah. waxaa tira alaa inamaa طaa'irum cinda allah ilahay baa qadara weyaan macnidu طaa'iruku macakumna dhibaata idinku dhacda idinkaa sababa awi nacam ahaaniyatu nafyu lcadwa cadwadii diidmada la diiday xanuunku inuu iska gudbo athaalidatu nafyu tiyara baasaysigii diidmada la diiday alraabicatu nafyu lhaama shimbirtii guumaysta in la baasaysto diidmada la diiday alkhaamisatu nafyu safar bisha safar in la baasaysto diidmada la diiday asaadisatu ana alfa'la saadaasha wanaagsan oo ah qofku hadal wanaagsan inuu maqlo oo uu ku farxaa qalbigiisuna uu ku xasilaa laysa min dalika kamid maaha baasaysiga bal mustaxabun waa mid mustaxab oo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu jeclaa kana nabiyu sala allahu alayh wasalam yucjibuhu lfal asaabicatu tafsiru lfali faaliga tafsiirkiisa waa maxay waa alkalimatu ayiba waa kelmadda wanaagsane aada maqlayso dabeetana aada ku farxaysida qalbigaagu uu ku xasilaayo athaaminatu ana alwaaqica shayga ku dhaca fi lqulubi quluubta ee min daalika ka mida baasaysiga maca karaahatihi isagoo qofku nacaya laa yaduru dhibi maayo bal yudhibuhu llahu ilahay wuxuu ku tegsiya bitawakul oo haddaad maqasho shaygii la baasaysan jiray ama aada aragto ama aada ogaato dabeetana qalbigaaga waxay kusoo yaro duulaan kadibna ilaahay aada tala saarato subxaana watacaala shayga aada iska durkiso taasi ku dhibi mayso ataasicatu oo khawaairta waxaa la yidhaahda loo qaban maayo dadka bani aadamka oo taxadiidka saxiixa kusoo aroortay in allaha tajaawasa lii can ummatii maa xadaat bihi anfusuha ma lam tatakalam aw tacmal bukhaari baa warinaya ilahay ummadayda wixii naftu ay ugu sheekayso waa alkhawaatir waxyaabaa qalbigaa kusoo duulduulaya mararka qaarkood baa laga yaaba ashyaa kufri ahi inay qalbigaa kusoo duulaan oo naftu ay kuugu yaro sheekayso marka waa laga dhaafay buuri rasuulku inta aanay samayn oo camal aanay u rogin ama aanay ku hadal oo aanay ku qawlin shaygii xumaa ee naftu ay ugu sheekeynaysa dikru maa shaygii sheegistiisa yaquulu oo odhanaya man wajadahu qofka dareema baasaysigaa wax kamida ah. ee naftiisu ay ugu sheekayso alcaashira atasriicu caddaynta la caddeeyey biana tiyarata baasaysigu shirku inuu shirki yahay haya cabdallah ya cabdallah mar waa shirki akbar marna waa shirku lasfar goorma shirku akbar iyo baasaysigu hadduu aamino inuu sharki iyo khayrka shayga laftiisa uu keeni karo iyo hadduu aamino inuu qeybka ogiy waa shirka akbar labada xaalood shirkul asfar goormu noqonaya so hadduu aaminsan yahay in arrimuhu ay ilaahay gacanta ugu jiraan laakin shaygani sabab uu yahay oo muxuu shirka u noqday markaa hadduu sababun ka dhigay shaygan uhi gabadhan qura ay nala socotay inagoo rag safara ah waxay sabab u tahay in safarkeena dhibaata ay nala kulanto gaadhigu inala qalimo ama inaga banjaro ama shufta ayna hesho gabadha markuu sabab uga dhigay sharka maxaynu shirka ugu tilmaanay aye waxaanu ilaahay sabab ka dhigin man huwa musabib asbaab asbaabta ta sharcigaa iyo asbaabta ilaahay nikaaxa wuxuu ka dhigay sabab sharciya linasab iyo asbaabta kawniga qadariga labadaba yaa dejiyo inuu dejiyo xaqula u sharciyeeyo ilahay subxaana watacaala marka qofka isagu idhaa aniga shaygan shaygan sabab uga dhigaya iyadoo shareecada iyo qadarku midna ka dhigin laa shaka inuu shirkigu ku dhacay alxaadiyata cashara tafsiru tiyara tiyaradii fasiritaankeeda almadmuuma la dhaleeceeye oo maaha waxyaabaa qofka qalbigiisa kusoo duulduulaye maa amdaaka aw raddaka wey baabun maa jaa wixii kusoo arooray fi tanjiib xidigiska wixii kusoo arooray التنjيم waa msdr نjma بتشdيd الjim ay tacalama علم النujuم wuxuu bartay cilmiga xidiga aw اctaqada تأثيir النujuم ama wuxuu aaminay xidiguhu inay raad ku leeyihiin waxaa dhulka ka dhacay marka cilm التنjيم siduu leeyahay alimam الsacدي رaحimah الlah وkadalika tilmidh iبن الcuthaymin laba qaybood buu uqaybsama cilm التأثيir iyo cilm الtaصyir cilm التأثيir oo macnihiisuu yahay inuu اctiqaado qofku ana hadi najuum muaira faacila in xidigahan laftoodu aar iyo raad ay leeyihiin ay wax sameeyaan iyaga laftoodu ay abaar keeni karaan ama shaqaawo keeni karaan ama sacaado keeni karaan ama caafimaad keeni karaan ama cudur ay keeni karaan bimacnaa annaha hiy alatii takhluqu alxawaadisa washuruur inuu aamina inay tita abuurtaba shararka iyo dhacdooyinka aan loo bogin walaa shaka walaa rayb tanjiimka noocaasi inuu yahay shirki akbara leannahu qofka sida aamina waa qof xidigaha ka dhigay ilahan maca allah ilaahayna subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamay fi lqur'aan alkariim qofka ilahan maca allahi samaystaa inuu yahay ama ictiqaadaa inuu yahay mushrik kafir waxaa kaloo uu noqonaya cilmu taahiirka qeybtiisa labaad yajcalaha sooma yaddaci bihi cilma algeyb inuu ka dhigto wasiilo uu leeya waxaan ku garanayaa keybka mar allaale xidiga hebel markuu soo baxo oo oh, sanadkan waa barwaaqo maxaad ku garatay inay barwaaqo tali arrintaasi waa qeyb weli lama gaadhine xidigaasaan ku gartay buu kuleeyay ama qofkaasi inankaas ma aragtaan inankaasi wuu amray waayo dee xidigaa hebel baa dhalashadiisu ay ku beegantay kaas ma aragtaan kaasi waa saaxibushar wey waayo xidig hebel baa dhalashadiisu ay ku beegantay marka hadduu udaliishado sayr nujuum calaa macrifati lgeyb garashada keybka hadduu udaliishado isna waa cilmu tanjiimka kufriga gaalnimada weeyaan isaguna ka saddexaadna wuxuu noqonayaa inuu ictiqaado inay sabaab u tahay lixuduudi alkhayr washar wuxuu leey war khayr iyo sharba ilaahay baa qadara laakiin xidigaa soo bixitaankiisu wuxuu sabab u yahay barwaaqo kaa kalena soo bixitaankiisu wuxuu sabab u yahay abaar laa shaka walaa reebkaasina inu yahay shirki laakin waa shirki asqara wey oo wuxuu sabab ka dhigay waxaanu ilaahay sabab aanu ka dhigin oo xidigahaasi inuu dhulkan shar ka dhaco iyo inuu khayr ka dhaco midna sabab maaha meel laba kama soo galaan qaybta labaadee cilmu tanjiimku waa cilmu tasyiirka waxa loo yaqaan cilmu tasyiirkana macnihiisu wuxuu yahay waa alistidlaalu biha in loo deliishado xidigihii calaa macrifati alawqaat waljihaad tutakada calaamaat yuhtada biha xidigihi waxaa laga dhiga wax lagu garto waktiga waxa le xidigaasi jilaalku soo baxaa waktigii jilaalka ayaa bilaabmayna maa macnaheedu ada abaar buu horkacaya iyo barwaaqu horkacaya tora xidigaasi wuxuu soo baxaa guga waktigii gugaynu iminka gala xilligii guga ayaynu gala ama in laga dhigto calaamad lagu garto jihooyin waraa xidigaasi halkaa uu ku beegay qibladii ay naga shigta taasi iyadu waxa weyaan dhib malo waa jaa-is cilmi tasiirka noocaasi oo kale wcalaamaati wbالnjmi hm yhtaduun qala الbخariي wuxuu hi fي صaحيiحi qala qataadatu wuxuu hi qataada qataada ibn dicama asadusi abulkhaطaab albصri qala imaamu axmed raximah الlah waxfad ahli basra reer basre ninkii ugu xifdi badnaa wey wa qaala غayruhu zaala yaطlb اlcilma xataa maat muu ka suulin cilmiga inuu dalbo ilaa uu dhintay وقيل في ترجمته أيضا أنه قال ما أفتيت منذ عشرين سنة برأيي مدة لباatan sanadoo ra'yigayga maan fatwoon waxaan fatwoonayey qaala allahu iyo qaala rasuuluhu khalq allahu ilaahay waa abuuray buri hadihi nujuum xidigaan lihalaatin saddex inta laynoo sheegay wayaane saddex ujeedu ilaahay waa abuuray ziinatan lisamaa si ay samada qurux ay ugu noqoto warujuma lishayaaiin iyo si ay unoqoto waran cireed lagu gano shayaadiinta wa calaamaatin iyo calaamado si ay unoqoto yuhtadaa biha lagu hanuuno oo meeshii loo socday lagu garto iyo waktiga la joogo faman awala fiiha qofka u fasirta kayra dalika waxaan saddexdaa ahayn akhtaa waa qof khaldamay wa adaaca nasiibahu nasiibkiisina lumiyey waxaa riwaayadka qaarkood ku cad inuu yidhi qofka yani u daliishada xawaadisa iyo waxyaabaha dhacaya watakalafa waana qof isku kalifay maa laa cilma lahu maa shay laa cilma lahu cilmi aanu u lahayn isagu bihi shaygaas marka asarka bisiiqati ljazmi ayaa bukhaari uu ku keenay waqad warada mawsuula صaxiixa saddexdaa ujeedo ayuu ilaahay sheegay inuu xidigaha uu abuuray ilaahay subxaana watacaala waxa uu yihi walaqad bayana asamaء adunya bizinati اlkawaakib wajacalnaaha rujuma lishayaaiinna ilahay uu yihi subxana watacala waxaanu samada ku qurxinay xidigaha oo quruxday samada u yihi waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay inuu ka dhigay madaafiic iyo sawaariq uu la dhaco shayaadiinta doonaya samada inay soo dhegeystaan waaba kuwa iyaga laftoodu sheegay inay sawaarikhdu ay la kulmeen waana kuna naqcudu minha maqaacida listamc faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaba rasada waxaa kaloo ilahay uu tilmaamay inay calaamado lagu garto waktiyada iyo jihooyinka waalqaa fi lardi rawaasiya an tamida bikum waanhaara wasubula lacalakum tahtaduun wacalaamaatin wabinajmi hum yahtaduun waa ka yihi ilahi subxana watacala saddexdaa markaa ujeedo waxaan ahayn baa loo abuuray qofka yidhaahda si ay shar u keenaan ama khayr ay u keenaan ama khayr iyo shar ay sabab ugu noqdaan qofkaasi wuxuu noqonayaa qof ka hadlay waxaanu cilmi iyo aqoon aanu u lahayn waxaanu noqonaya qof nasiibkii aakhira uu ku lahaa iska lumiyey ila shirki iyo gaalnimo ayuu ku dhacay hadduu yha xidigaha khayrka iyo sharka keena ama yidha uu yidhaahdo xidigahan ayaan u daliishanaya keybkii waxyaabaha maqan garashadooda laa shaka inuu nasiibkii aakhira u ku lahaa u lumiyey wakariha waa karay qataadatu qataada tacaluma manaazil lqamar qamarka manaasilshiisa in la barto wadayina wuxuu leeyahay sideed iyo labaatan meelood oo uu dego ayuu leeyahy tamaaniya wacishiriina manzila ayuu leeyahy wafi tiscin wacishiriin watalaatiin laa yadhar fi haalib habeenka sagaal iy labaatanaad iyo habeenka soddonaad inta badan ma muuqdeen culimada marka in la barto la yihahdo bayxi maanta wuxuu degan almanzil alfulani ama xidig hebel wuxuu degan almanzil alfulani dibigeedu waa kara waxaan u karahay sadan lidariica isagoo albaabka sharka xidhaya in la barto sideeda xaaraan uma aha oo loo barto si loogu garto waktiyada iyo jihooyinka laakin gebigeedaba waa karahay si uu uxidho albaabka sharka si dadka qaarkood intay bartaan aanay ugu deliishan keybka ama inuu khayr soo socdo ama shar inuu soo socdo walam yurakis ibnu cuyeynata fi ibnu cuyeyna ma banayn in tana in manaazil alqamar la barto sufyaan ibnu cuyeyna raximah llah oo wuxuu waafaqay qataada isaguna dakarahu xarbun xarbi baa sheegay xarbi ibnu ismaaciil alkarmani kana min talaamidati imaami axmed min ajilati talaamidati imaami axmed ardayda imaamu axmed raggii waxa weyaan ugu wanaagsanaabuu kamid ah canhumaa qataade iyo ibnu cuyeyna ayuu ka sheegay warakasa waa baneeyey fi tacalumi lmanaazili in la barto manaazil lqamarka axmed wa isxaaq imaamu axmed ibnu maxamed ibnu xambal iyo isxaaq waxa weyaan ibnu rahawaya alxandali albasri markaa sidaas saxiixiina waa inaanay dhibaata ku jirin in la barto manaazil lqamar mar haddaan qeyb loo deliishanahayn oo aan la aaminsanayn khayr iyo shar inay keenayso ama sabaab waxa weeyaan inay u tahay mujarad loo deliishanayo xiliyada maadaama dayxii manzil alfulani u fadhiistay waktigii jilaalkaa soo galay ama waktigii dayrta ama xagaaga ama goga culimaa diideen waxay diideen min baabi sadi zaraa'ic bay u diideen baabka kahortaga sharka iyagoo markaa tixgelinaya wacan abi muusa qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilah wuxuu ihi halaaatun saddex laa yadkhuluuna geli maayan aljanna jannada geli maayan mudminu lkhamri ka khamriga cabitaankiisa caadaystay iyo qaaicu raximi qofka qaraabadiisa jara iyo musadiqun bisixri sixirka ka rumaysa rawahu axmed ibnu xibaan fi saxiix markaa xadiidka shaahidka ku jira waa musadiqun bisixr jannada geli maaya haddii la dhaho qof saaxibu macsiyaan ah waxa ay noqon kartaa in looga jeedo bimacnaa ciqaab la-aan oo marka hore waa lasoo ciqaabay marka idmaan alkhamri iyo qatiicatu raxim raxim iyagu waa min almacaasi Ah, tasdiiqu bisixri se iyadu waa kufri wey marka xadiidkuna waa daciif daciif uljaamica ka eeg laba kun shan boqol iyo toddobiyo sagaashan xadiidka raqamkiisa ama lambarkiisa uu yahay wey qaala fiihi masaa'il alula alxikmatu ujeedada laga lahaa fi khalqi nujuub xidigaha abuurkooda aye axmed maxay ta xikmada ilahay u ka lahaa abuurka xidigaha saddexde haye haye iyo haye iyo in isamo qurux noqdaan iyo in shaydaabada lagu soo eriyo alxikmatu fi khalqi nujuum athaaniyatu alraddu radinta la radiya calaa man zacama qofka sheegtay kayra dalik ola ujeedo kala loo abuuray si qeybka looga loogu gartaa loo abuuray qofka idhahda athaalithatu dikru lkhilaaf khilaafkii sheegistiisa fi tacalumi lmanaazil la isku khilaafay ma la baran karaa manaazilu lqamarka araabicatu alwaciid waciidka ama goodiga adag ee kusoo arooray fii mankii sadaqa rumaysta bishayin shay oo min asixri kamida dee alkahana iyo tanjiinba oo min asixr walaw carafa haba gartaba anahu bailu inuu bail yahay haba yidhaahdaba faali in la faaliya waa baile mar hadduu rumaysto waciidka adag baa kusoo aroori sheekh baabu ma jaa wixii kusoo aroori u baabiyey fi in roob lagu dalbo bilanwaa ay suquud annujuub dhicitaanka iyo soo bixitaanka xidigaha marka istisqaagu waa alab suqya wey waa roob in la dalbo alistisqa bilanwana ee an tutlaba minha an tasqiyata aw an tatluba biha asuqya labadaasba way noqonaysa inaad iyada lafteeda roob aada weydiisato digaha iyo iyo dayaxa istisqa bilanwa bay noqonaysa waxaa kaloo istisqa istisqa bilanwa noqonaya inaad sababteeda roob aad ku dalabto o aad aaminto inay sabab u tahay imaanshaha roobka iyo diintaankiisa marka alistisqa bilanwaa waa qaybsamaa shirku akbar iyo shirki asgar ayuu uqaybsama shirku akbar wuxuu noqonayaa idaa daca alanwaa bisuqi haddii xidigaha laftooda uu baryo waa gaalnimadii weyneyd u yiha ya now kada isqina o akifna xidig hebelow roob noo keen noo soo daa laa shaka ana hada shirkun akbar waayo ilahay cid aan hayn buu beriyo u weydiistay waxaanu bixin karin ilahina wuxu uhi waman yadcu maca allahi ilahan aakhara laa burhana lahu bihi fainama xisaabu cinda rabbi inahu la yuflixu lkafiruun kafiruuna baa lagu tilmaamay fi akhiri laaya kuwa aayadda awalkeeda lagu sheegay inay baryaan cid aan ilahay ahayn walaa tadcu min duni illahi ma laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka ida min aaalimiin النجم hada laa ynfacuk walaa yadur xidigtaasi waxbana kuma tari karto dhibna kuma geysan karto haddaad bariidood wax weydiisato waxaad kamid noqonaysaa min الظaalimiin ay min almushrikiin suuradiisa labaadna waxa ay noqonaysaa inuu u nisbeeyo yana xusul amطaar ila hadi اanwاع oo iyada ayaa keenta walow yaanu baryin be walaa shaka ana hada shirk fi الrububiya xataa yaanu baryin ba hadduu yidha iyada ayaa roobka keenta shirki iyo gaalnimo weyn bay noqonaysa hadduu idhaahdo waxaan ictiqaadsana ilahay in iyo alkhaaliq alfaacil aladi yaati bilmatar khaaliqa abuura ee roobka keena ee abaarta keena laakin xidig hebel soo bixitaankiisa iyo xidig hebel dhicitaankiisu wuxuu sabab u yahay inuu roob yimaado iyadana waxay noqonaysaa shirka asqar liannahu jacala maa laysa bisababin sharcan walaa qadaran sababa waxaan sharci ahaan iyo qadar ahaantoona aan sabab ahayn ayuu sabab ka dhigay oo waxa weeyaan alaxwaal alfalakiya laysa laha atharu fi alxawaadis alardiya alaflaak qoraxda dayaxa xidigaha axwaashooda min tuluucin waguruubin guruubin wa nuzuuli mawqicin wax raada kuma laha waxa dhulka dushiisa ka dhacay sababna uma aha ta keentana ma aha baabkani markaa kitaabu tawxiid halkeebuu ka khuseeya wuxuu ka khuseeya siduu leya jaar llah ana nisbata majiء lmaطr ilى alanwa waاctiqaad ana laha ta'siira biinzali lmaطr shirku yunaafi tawxiid in roobkii loo nisbeeyo alanwa xidigaha oo la ictiqaado inay raad ku leedahay ama ha la ictiqaado inay iyadu keento ama inay sabab u tahay taasi waa shirki tawxiidka anfinaysa oo aslu tawxiid bay anfinaysa haddii la idhaha iyada ayaaba roobka keenta ama iyada roob la weydiiso haddii waxa weeyaan la idhaha sabab bay u tahayna kamaalu tawxiid bay anfinaysa tawxiidka dhamaystirankiisa meesha ka saaraysa waqawli qawli tacaala buu u baabiye ilaahay uhi watajcaluuna waxaad ka dhigaysaa risqakum shukra risqikum risqiga ilaahay idin siiyey mahadnaqiisii waxaad ka dhigaysaan anakum tukadibuun ey takdiibakum beenin inaad ka horgeysaan marka aayadda waxay tusinaysaa calaa kufri man nasaba nicama ilaa gayr illah mar haddii takdiib lagu sifeeyey qofka nicamka ilaahay cid aan ahayn u nisbeeya nicamkana roobka ayaa kamide inuu yahay qof kufriyey ama xidig ha u nisbeeyo ama weli ha u nisbeeyo ama shay kale ha u nisbeeyo marka rifqiga halkan waxaa looga jeeda sida ibnujawzi uu leeyahay saddex qowl bay culimadu ku leeyihin in la dhaha alrifqi halkan waxaa looga jeeda bimacna shukri baaba looga jeeda watajcaluuna waad ka dhigaysaa risqakum ay shukrakum mahadnaqii anakum tukadibuun markii ilaahay roobka idiin keenay sida ibnu cabaas uu yihi ayaa waxaad ka dhigteen mahadnaqii ilahay roobka aad ugama lahaydeen inaad ilaahay beenisaan qur-aankiisi aad beenitaan oo rasuulkiisi aad beenitaan waxaanu cali akriyey tajcaluuna shukrakum watajcaluuna shukrakum annakum tukadibuun qowlka labaadna waa in la yidhaahdo meesha mudaaf mudaaf baa ka xadfan watajcaluuna waad ka dhigaysaan shukra risqikum risqigaa ilaahay idin siiyey shukrigiisii anakum tukadibuun baad ka dhigaysaan oo halkayd ilaahay uga mahadnaqi lahaydeen nicmadii ilaahay idin siiyey waxaad ku qaabisheen aad kaga jawaabteen takdiib iyo beeni waana sida aarku ay ku tageen inuu mdaaf mdaafki inuu ka xadsan yahy waxa kaloo risiga halka waxaa looga jeeda bimacna alxadi baa looga jeeda watajcaluuna waxaad ka dhigaysaan xadakum wa nasiibakum dheeftiini iyo qeybtiini waxaad ka dhigteen yani min alqur'aan qur'aanka aad ka heli lahaydeen anakum tukadibuun marka risqigana halkan risqigii quluubta oo waxyiga ayaa soo gudagelaya oo risqigii qulubta waxyiga ah ilaahay ugamay mahadnaqine beenin bay kala hortageen kadalika risqu labdaan oo roobkiyana ilaahay ugamay mahadnaqine ilaahay cid aan hayn bay u nisbeeyeen oo ay u tiiriyeen qala sacdiyu raximah llah ay tajcaluuna muqabil muqaabalata minat illahi calaykum biاlrizqi wاtakdiib nacam muqaabalata minat illahi calaykum birizqi altakdiiba walkufra linicmat illah fataquluna muirna binawi kada wakada watudiifuuna nicmata ligayri musdiha nacam ilaahay nicmadii uu idin siiyey ee ilaahay arsaaqada uu idin siiyeya tii quluubta iyo tii jidhkaba waxa aad ku qaabisheen beenin iyo kufri iyo nicmadii ilahay idin siiyeen cid kale aad waad tidhahdaan xidig hebel baa roobka keeniyo xidig hebel sababtii baa roobka uu ku yimi وعn abi maliki الأشcrي radي الlahu عanhu ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslama qala wuxu uhi arbacun afar fii ummatii ummadayda dhexdeeda laga helaya min amri اljahiliya jaahiliyada caadadeedi iyo dhaqankeedi bay kamid yihin laa yatrukunahuna kamana tegayaan maa macneed inay ummadda o dhan wada samaynayso laa yatrukunahuna yani majmuuca ayaa laga hadlaya oo laabudda ummadda waa in laga dhex cid samaysa ummadda oo dhami inay wada samaysaana suurtagal maaha ummadda nebi maxamed baadiyow iyo xaqdarro isku waafaqi mayso ummadda oo dhami inay wada beysana suurtagal maaha laabudda markaa cid samaysa dhaqamada xunxun ee jaahiliyadu ay lahayd ee afartaa waa in ummadda waxa weya laga dhex helo marka ah, jaahiliyada waxaa looga jeedaa qabla alislaam waxaana jaahiliye loogu bixiy likasrati jahaalatiha caqiidadoodi iyo camalkoodi iyo hadalkoodiba jahli ayuu ku bilaysaa jaahiliyadii caamka ahaydna waa suushay bibicati nabiy bay ku suushay markii nebi maxamed lasoo diray lasoo saaray jaahiliyada arrimeeda xunxuna afartan waa ka badnaayeen laakiin afartani afar caana bay ahaayeen waxaana afartan ay la gaar yihiin in ummadda nebi maxamed jaahiliyada hore ay kaga dayan doonto oo mar walba dad sameeya ummadda nebi maxamed dhexeeda laga heli doono وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به xadiidkan waxaa ku sugan calaamad ka mid a calaamadii tusinaya nebinimada nebi maxamed wixii nebi maxamed uu ka warramay ayaa sidiisa u dhacay oo afarta arrimood maanta tii adeegtaba dadka muslimiinta dhexdooda waad ku arkaysaa alfakru weeye ta koowaad in lagu faano bilaxsaab aabba wanaagga in lagu faano xasa macnaheedu waxa weeye qofku inuu ka soo jeedo reer waxa weeyaan dadka dhexooda magac iyo maamuus ku leh ama a noqdaan dad madaxa ama dad akniyaa ama dad culimaa marka dadka inuu ugu faano u yidhaahdo aniga waxay dhale wasiir hebel ama madaxweyneha inankiisii baan ama madaxweyneha iyo adeera ama ilma adeeraana wakadalika inuu yidhaahdo anigu ina taajin hebel baan oo ugu faano dadka ama inuu dadka ugu faano u yidhaahdo ina sheekh hebel baan anigu ana alfakru bilaxsaab waa sida watacnu iyo in laysku duro fil ansaabi nasabka abtirsiinta oo qofka lagu duro abtirsiintiisa iyo reerka uu kasoo jeedo oo tusaale ahaan aabihii oo kale lagu caayo ama hooyadii waxa weeyaan lagu caayo kullaha waa tacnu fil ansaab waa soo guda ama reer hebel baa tahay lagu caayo waana caqli daro waayo qofka bani aadamka wuxuu cay ama amaan ku mutaystaa صفaatka ikhtiyaariga isagu ikhtiyaar u leeyahay inuu sameeyo ama inuu iska daayo laakiin asifaatu اdariya waxaa lagu magacaabo صifaatka aanu qofku اkhtiyaar u lahayn sida qaabku u abuuran yahay iyo midabkiisa iyo dherabkiisa iyo cidda dhashay qofku ammaan iyo iyo dhaleecayn midnaba kuwa mutayso ma nin doortay baa jira inuu hebel aabihii noqdo ama heblaayo inay hooyadii noqoto markaa sidee loogu dhaleecaynaya loogu caayo ama inuu reer hebel ka mid noqdo ma qof isagu doortida jiro loo soo bandhigoo lagu yidhi intaasoo qabiil baa caalamka ka jira aduu kala dooro isagu qabiile heblaayo doortay ma jira ma jiro waxaa kaloo caqli darra ay u tahay bani aadamka o dhan waa isku wada nasba maxaad ka caayi doonta annaasu min aadam wa aadam min turaab dadkao dhami nebi aadam bay galaan weligaaba soo abtirso walaaluun baynu nahay haddaad caydo nin walaalkii caayaayu baa tahay wey soo dhigan aadam un isugu imanayna ama laga yaabo meel aadan ka shakaysa inaan isugu nimaadno marka maxaad uga caayi doontaaba walistisqa weeye in roob lagu doono binujuub oo iyada roob la weydiisto ama roobka inay keento la aamino ama inay sabab u tahay la aamino iyo waniyaaxa weeye sifada afraade xun waa baroorta wey marka xadiidkani wuxuu ina tusinayaa ah, dala xadiis cala taxriim listisqa bilanwac oo halkeebu inaga tusinaya inay xaaraan tahay alistisqaa binujuum wuxuu inaga tusinayaa de waxaa laga tilmaamay inuu kamid yahay min amri ljaahiliya shekhul islam ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa ficilka ama qowlka ama caqiidada mar haddii jaahiliyada loo nisbeeyo dalla dalika calaa damiha arrintaasi waxa ay daliil u tahay inuu shaygaasi yahay madmuum bal inuu xaaraan yahay mar haddii jaahiliyada loo nisbeeyo markaa sababta jaahiliyada loogu nisbeeyeyna waxay tahay dadka ayaa laga eryaya oo tanfiir ayaa qasdigu uu yahay haddii lagua waxa aad ku hadlaysa waxa dadka jaahiliinta ay ku hadlaan ama waxa dadka jaahiliinta ay sameeyaan wixii aad ku hadashay wixii aad samaysa waa kula fool xumaanaya waxaa kaloo la muujinaya arrimahan inaanay caqli iyo sharci midnaba aanay ku binaysnayn ee ay ku binaysan yihiin jahl iyo xumqi inay ku binaysan yihiin markaa jaahiliyadana sidaynu tilmaanay waxaa looga jeeda maa qabla albicth jahl iyo dalaal bay ku sugnaayeen si awgeed baa jaahiliya loo yidhi ilahayna dadka inuu taa ka saaray buu ugu mano sheegay laqad mana allahu cala lmu'miniina id bacata fihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaati wayuzakihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kanuu min qablu lafii dalaalin mubiin ay fi ljahiliya fii dalaalin mubiin bay ku sugnaayeen hadi waa mina cadiima soo diris ilahay rasuulka uu soo diray isagoo aayaadki ilahay nagu dul akrinaayo oo ina taskiyadeynaya akhlaaq ahaan iyo cibaad ahaanba kitaabkiina baraayo oo sunadiina baraya hadi waa فawaaid arba caظima bu ley shekh بن cusaymin low wuzinat الdunya bwaxida minha lawazinatha cinda man yacrifu qadraha qofka qadarkeeda garanaya afartaasi arimoode rasuulka ilaahay usoo dhiibay adduunyada waa ka culus yiin oo qofka qadarkeeda garanaya in kitaabkii ilahay inagu dul akriyey oo ina taskeedeeyey oo ina baray qur-aankii oo sunadii u ina baray hadi waa nicma cadiim oo jaahiliyadii ilaahay sababtiisa waxa weeyaan uu inagaga saaray wa qaala wuxu uhi rasuulku annaaixatu gabadhii baroorat oo alatii tarfacu sawtaha bilbukaa cinda almusiiba waa gabadha markay musiibadu dhacdo oo intay ooyeyso qaylo waxa weeyaan raacisa bukaa cinda almusiiba waa gabadha markay musiibadu dhacdo oo intay ooyeyso qaylo waxa weeyaan raacisa annaaixatu tii barooratay markaa nin baroorta talo miyaanu jirin ah, waa jiraa rag baroortaa raggu hadday baroortaan dee dumarka ah, waa la xukumun iyaguna laakin maxaa imika an maayaxa looga cabiro gabadh looga cabiray leanna dumarka ayaa baroorta ay ku badan tahay idaa lam tatub haddaanay toobad keenin qabla mawtiha geerideeda ka hor intaanay dhiman ka hor tuqaamu waa lasoo joojinaya yowma alqiyaama wa calayha sirbaalun iyadoo xidhan maro weyn athawb oo min qatiraanin ka samaysan daamur iyo wa dircun dirac min jarabin ka samaysan cadhada xanuunka laydhaa rawahu muslim maana waxaa loo gelinaya daamur iyo cadho ayaa halkii maryaha loo gelinaya halkii loo gelinaa dirac iyo xijaab ayaa loo gelinaya dirac cadho ka samaysan iyo xijaab kaloo weyn oo kasii sareeyo isaguna daamur ka samaysan waa ciqaab weliba halkee loogu gelinaya fi naar ciyaada billah qofku hadduu xanuunka cadaba laidhaa uu qabo yani jirkiisu waa xasaas mara wax yaroo taabtama ogola qof cadho qabay ama xasaasiyad oo daamur lagu dhamooqay ka kahor daamur la mariyey oo weliba meel qabo hadii la geeyo waxa may ahaateen meel kulul haddana la geeyey inta daamur lagu mariyey oo sidii dharka oo kale lagaaga dhigay ee haddana meel kulul lagu geeyey ciyaala bilciqaab aada iyo aada u daro wey waayo waxay samaysayba wax aada u xuna waxa ay samaysay wax ilaahay qadarkiisa ay ku caariday waxay muujisay ilaahay qadarkiisa inaanay uhogaansanayn aanay raalli waxa wey inaanay ku ahayn fasakatat calaa qadar illaahi subxaana watacala xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa rasuulka sala allahu alay wasalam saynu tilmaamay nebinimadiisu daliilu yihi oo ashyaada qeybkee uu ka warramo o dhami sidooday u dhaceen waxaa laga qaadanaya afarta arimood inay afar aada u yihiin waxaa laga qaadanaya baroortu inay kamid tahay kabaairta waciidkan adaga kusoo arooray awgeed waxaa laga qaadanaya kabaair nacam shuruudda toobada waxaa kamida inay dhacdo qabla almowt idaa lam tatub qabla mawtiha intaanay dhiman ka hor hadday toobad keento waa laga aqbalaya lakin bacda almowt tawbad laga aqbali maayo walaysat itawbatu liladina yacmaluuna asayi'aat xata ida xadara axadahum lmowt qaala inii tubtu lan kadalika waxa weya xadiidka waxaa laga qaadanaya in yawma alqiyaama dadka lasoo saari doono tuqaab wakadalika in la abaal marin doono walahuma waxaa usugan can zayd bni khaalidin ay ka wariyeen radia allahu canh qaala wuxu uhi sallaa lana waxaana tukiyey rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam salaata subxi salaadii subax buuna tukiyey maana sallaa bina ama sallaa lana ay liajlina si aan ugu dayano bilxudaybiya meesha xudaybiya la yidhaha buu nagu tukiyey waa meel udhaxaysa jidda iyo maka weliba xagga maka ayay u dhowday waxaana culimada qaarkood idhan waxaa loogu magac daray ceel halkaa ku yaalay xudaybiye la odhan jiray qaarna waxay dhan waxaa loogu magac daray shajara xadbaa geed aada u ballaadhan oo meesha ku yaalay waxaana meeshaasi caan ay ku tahay waa halkii uu ka dhacay sulxigii ama heshiiskii rasuulku ula galay kufaaru quraysh la odhan jiray sulxu alxudaybiya heshiiskii la odhan jiray oo waa banaantay dadka muslimiintii haddaanay haynin awood ay gaalada iskaga difaacaan oo ay ku muquuniyaan inay sulxi iyo heshiis ay la galaan waana sharci waana caqli laakiin in la yidhaahdo ama awood aynu hayno ama awood yaynaan haynin aynu dagaalanno ilaa ka u dambeeya uu dhimanayo hada laysa sharcan walaa caqla taasi sharcina maaha caqlina maaha nebi maxamed cid ka geesisanay ma jirin diintu inay kor noqoto ka jeclaydna ma jirin oo uga dadaal badneed haddana markuu arkay dadka muslimiinta jabahaad fara badan inay ku furan yihiin saalaxa bacda alkufaar kufaaru quraysh markii horeysay yuhuuddii madiine joogtay dagaal kuma bilaabine saalaxa saxiifat lmadiina heshiiskii la odhan jiray baa la galay rasuulku sala allahu alayh wasalam haddana kufaaru quraysh buu la galay sulxulxudaybiya wakadalika rasuulku sal lay slam gazwatu tabuk kuwii reer ruom iyo kuwii atbaacdooda ahaa heshiis buu la galo oo jizya ayuu kasoo qaatay rasuulku sala allahu alayh wasalam wax walba dagaal baan ku wadaya rasuulku ma odhan jirin nacam laakiin maanta cid walbana rasuulku ma farafarayn oo markii uu dagaala kula jiray kufaar quraysh iyo kuwan furus iyo ruum dee laba dowlado waaweyn oo gaalo jiray bay ahayd far muu saarin rasuulku muu odhan kari waayo say maanta shabaabka qaarkood leeyihiin inuu inuu waanu qanqanjiidhinaynaa si u gemi waayo war maraykan taaguma haysaan dagaalkiise muslimiinta masaakiinta ee ducafada ha ku soo kicin inay naga daayo marka la idhaahdo waxay ku odhan waan ogni taagi inaanan uhaynin oo anaan waxba ka qaadi karin aanaan maanta baabin karin laakiin waanu qanqanjiidhinaynaa un isaguna ha gemi waaye rasuulku sala allahu alay wasalam muu odhan waar furus iyo ruum soo qanqanjiidiya marba intuu toban ama shan in intuu u diro oo dab qabadsiya iyaguna hagami waayaan waayo natiijadii waxaa ka dhalayo rasuulku eegay oo markaad qanjiidiso ninkaa xoog weyn dee miyuu kaa haraya intuu kaa daba yimaado cardaaduqaha kaa dhigaya oo kabaa kula dul maraya marka caqli ma aha sulxi xataa ma ogola haddii xataa gaalo sulxi ay soo bandhigaan iyagoo muslimiinti mustadcafiina ma ogola sulxi may sulxi waxa weyaan saanu gaalada aan sulxi aan uga ogolaana hada waa caqli dar wey calaa itri samaain roob dabadii buu tukiyey samadu waa xagga sare waxaana roobka sama loogu magacaabay leanna xagga sare ayuu ka yimaaday kaanat daruurtaasi oo min alleyl habeennimadii daaday falama insarafa markii salaadii uu ka baxay aqbala cala annaas dadka ayuu kusoo jeesto faqaala wuxuu yihi hal tadruuna ma garanaysaan ma ogtiin maada qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yihi rasuulku waa og yahay wuxuu ilaahay yihi inaanay garanahayn waayo kuwa loo waxyoodo may ahayn laakiin su-aasha waa kusoo jeedinaya rasuulku si ay ugu diyaar garoobaan ay u fahmaan hadalka soo socda qaaluu waxay yidhaahdeen allah warasuulu aclam ilahiy rasuulkiisa ayaa qaala wuxuu yihi ilaahay wuxuu yihi asbaxa waxa waa beriistay muminun ee cabdun min cibaadi addoomahayga waxa waa beriistay cabdun addoon muminun muumina bi aniga i rumaysay iyo wa kaafirun mid aniga iga kufriyey faama man qaalad ka yidhi miyaa muirna waxaana loogu rabay bifadli illahi waraxmati ilahi fadligiisa naxariisi fadalikaasi mu'minu bi waa mid anigay rumeeyey kaafirun bilkawkab oo xidigii waxba aanu ogolaan inay raad leeyihin aan ictiqaadin waama man qaala ka yidha miyaa muirna waxaana loogu robeeyey binawi kada wa kada xidig hebel ayaana loogu roobeeyey oo isagaaba roobka keenay ama isaga ayaa sababu ah fadalikaasi kaafirun mid aniga iga kufriye weye mu'minu bilkawkab xidigahana waxa rumeeyey marka hada alxadiid fawaa'id badan baa ku jirta xadiidku horta wuxuu baabka ka khuseeyaa ciddii roobka u nisbaysay ila alkawaakib xidigaha kaafir baa lagu tilmaamay anuu nicmadii ilaahay uu bixiyey ayaa cid aan ilaahayn u nisbeeyey wa ashraka macahu hayr ilahay subxana watacaala cid kale la wadaajiyey ayaa taa macnaheedu uu noqonaya sidaas ogeed ba alimaam nawowi wuxu uhi waman ictiqada hada falaa shaka fii kufri whada qwl huwa ladi dahaba ilayhi jamahir culama washaaficiyu minhum wahuwa dahir xadiid sharxu muslim ayaa sidaa ku qofka ictiqaado xidigu inay roob keenaan inuu kaasi kaafir yahay shakiba kuma jira bu waana saa culimadu ay yidhahdeen hadduu ictiqaado inay sababu yihiinna wa waa shirki iyo kufri asqara wey waxaan sababahay musaabu ka dhig oo xadiidka aynu ka qaadana qofka daaciga inuu munaasabaadka uga faa'idaysto gudbinta khayrka iyo gaadhsiinta dadka macluumaadka u gaadhsiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam caqiidada jaahiliga jirtay oo ah in xidigaha roobka loo nisbeeyo fursadan soo martay oo ah inuu ku tukaday meel roob uu xalay ku da-ay oo raysku uu ka qoyan yahay munaasabadaasuu rasuulku sala allahu alay wasalam uu uga faa'iideeyey waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya imaamku salaada maruu ka baxo inaanu xaggii qiblada usii jeedino dadka uu kusoo jeesto waxaa laga qaadanaya istixbaabu tashwiiq ila alcilmi bilistijwaab dadka cilmiga in la jeclaysiyo loo soo jeediyo wasaaisha taa loo loo adeegsadana waxaa kamid a ah in su-aal ahaan marka hore cilmiga loogu gudbiyo waxaa laga qaadanaya inuu isbaatu lqowl lilah in ilahay qowlka loo sugo ilahay inuu hadlo iyo raxmadda iyo fadliga waxaa laga qaadanaya aadaabta wanaagsane looga baahan yahay qofka la weydiiyo waxaanu garanahayn inuu ku jawaabo allahu aclam inay xaaraan tahay baa laga qaadanaya allihii nicamka bixiyey in nicmadiisi cid kale loo nisbeeyo allah subxaana watacaala laga kufriyo nisbadaasina saddex midkood wey nisbatu ijaad roobka nisbeynta loo nisbeynayo xidigaha in la idhaha iyaga ayaaba jirsiyey wahada shirku iyo nisbatu saab in la idhaahdo sooda u yihin wahada shirkun asfar iyo nisbatu waqtin waad idhaha mutirnaa fii nawi kada ay fii waqti nawi kada iyadu waa jaais is wey iyadoo looga jeedo xidig hebel markuu soo baxay buu ilaahay roobka unoo keen waktigu soo baxo ayuu gugu noo da-a oo waktigaasuu ilahay subxana watacala guga noogu beega walahumaa waxa usugan bukhaariyo muslim min xadiidi ibni cabaasin macna isagoo la macnaa xadiidka wa fiihi qaala bacduhum barkood waxay yidhahdeen laqad sadaqa nau kada wa markuu roobku yimi bay saa yidhahdeen faanzala allah ilahay wuxuu soo dejiyey hadihi alaaya falaa uqsimu marka laadaas ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin waa laa waxa weeyaan macnaheedii faa'ideynaysa oo macnu waxa weeye laadaas macnaheedu waxa weye ay laa sixata lima tazcumuun min ana alqur'aana kadibun aw sixirun aw shicrun aw kahaan waxa aad sheeganaysaan salya raad male oo ah inuu qur-aanku yahay gabay ama been ama sixir ama hadal faaliye inuu yahy dabeetana uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqici nujuum xidigaha meelahoodaan ku dhaaranaya meelahay ka soo baxaan iyo meelaha ay ka dhacaan iyo meelaha ay fadhiistaan waxaa kaloo markaa la yihi laadu waa zaaida litaakiid unbaa markaasi loo keenay wax ka horeeya o ay anfinaysaa ma jiro marka ilahay wuxuu ku dhaartay mawaaqicu nujuum mawaaqicu nujuumna waxaa looga jeedaa mawaadicdeeda ay mataalicaha wa magaaribaha wa manaazilaha ilahayna makhluuqaadkiisa ka kamida uu doono ayuu ku dhaartaa laakin innaga ilahay cid aan ahayn aynu ku dhaaranaa inooma banaana wainahu laqasamun waa dhaar law taclamuuna haddaad garanaysaan cadiimun weyn cidda dhaaraysa waa ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku dhaartayna waa makhluuqaad cadiima makhluuqaad aada u waaweyn sababtu u dhaaranayo ama arrinta daraaddii u dhaaranayaana arrinta daraaddeedu u dhaaranayana waa arrin weyn oo de waa qur-aanka inahu laqur'aanu weeye kariimun waa qur'aan nafci iyo waxtar badan oo kariim waxa la idhaha shayga qaaliga kariim waa la idhahdaa iyaka wakaraima amwaalihim waa tiri rasuulku wakadalika shayga waxtarka badan nafciga badanna kariim waa la idhaha qur-aanku waa qaali nafcigiisi waxtarkiisana waa fara badaya fi dunya walaakira fii kitaabin buu ku qoran yahay kitaab maknuunin ee maxfuudin la ilaaliyo culimo badan waxay dhan waa lawxulmaxfuudka looga jeeda ibn lqayim se wuxuu leeyahay kitaabka maknuunka ahi waxa weeyaan waa suxuf alati biaydi lmalaaika waa suxuftii waraaqaha malaa'igtu gacanta ay ku hayaan oo waxaa markaa uu xujaysanayaa aayadda qur-aanka ee ku jirta suuradda waxa weyaan cabasa muxuu aha awalkeedu fi suxufin mutahara biaydi safara kiraamin barara nacam aayaddaas aayaddan fasiraysa buu leeyahy waayahay laa yamasuhu ma taabtaan ila almutaharuun kuwa la dahiray mooyaane macanaa malaaigta ah oo ilaahay uu dahiray oo uu ka dahiray xumaan oo dhan tanziilun waa soo dejin min rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigood xaggiisa ka timi qur-aanku waa munazzal waa mid ilaahay uu soo dejiye makhluuq maaha afa bi hada alxadiisi ma warkanad antum idinku mudhinuun aada mudaahano ku samaynaysaan dhexdiisu oo cidda bimacnaa beenisa aada umudahanaynayso oo runta ayadaan usheegahay watajcaluuna waxaad ka dhigaysaa risqakum mahadnaqii waxaad ka dhigteen anakum tukadibuun inaad beeniseen ilaahay qur-aankii uu soo dejiyey shaahidka marka aadi ku jiraana waa intaa u dambaysa horena waynu usoo sharaxnay qaala fiihi masail alula tafsiru aayati lwaaqica aayaddaa suurat lwaaqica ku jirta tafsiirkeeda watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun athaniya dikru larbaca afartii sheegistooda alatii afartaasoo min amri jaahiliya kamida oo atacnu fi lansaab iyo alfakru bilaxsaab iyo alistisqa bilanwa iyo anniyaxa cala lmeyit athaalidatu dikru lkufri kufrigii sheegistiisa fii bacdiha barhkeed bimacnaa kufri lagu sheegay afartaa barhkood ayaa kufri lagu sheegay oo fi nnaasi huma bihim kufrun buri rasuulku atacnu fi nasab iyo anniyaxa cala lmeyit marka laleeya waa kufri labadaasina maa macno ina gaalnimoyin baroorta iyo atacnu fi nasab waxaa looga jeeda waa min caadaat wa akhlaaq alkufaar araabica ana min alkufri kufriga waxaa ka kamida maa laa yukrij min almila oo waxyaabaa diinta aan lagaga bixin bay shareecadu kufri ku tilmaamay oo kufrigu akbar mid weyn oo diinta lagaga baxo iyo asqar oon diinta lagaga bixin ayuu leeyihi ashyaa markaa aan diinta lagaga baxay maxaa kufri loogu sheegay bimacnaa qofku dhaqankii iyo caadadii kufaartuu yeeshay wayaan macnaheedu alkhamisatu qawluhu uu yihi asbaxa min cibaadi mu'minu bi wa kafir bisababi nuzuuli nicma nicmadaa soo degtay awgeed bay addoomii qaybsameen ay u qaybsameen kuwa nicmadii ilaahay u nisbeeyey oo taa mu'miniin ku noqday iyo kuwa nicmada ilaahay uu keenay cid kale u nisbeeyey oo taa kufaar ku noqday asaadisatu atafatun in loo lagu baraarugsanaado liliimaani iimaanka fi hada lmawdic oo marka ilaahay u leey asbaxa min cibaadi mu'minu bi iimaanka maxaa looga jeedaa nisbat anicma nicmat lmaطr ilى allah nicmada madarkii roobka ilahi in loo nisbeeyaa looga jeeda asaabica tafatun in lagu baraarugsanayo lilkufri fi hada lmawdic oo kufriga halkan maxaa looga jeedaa roobkii in ilahay cid aan ahayn loo nisbeeyo athaaminatu atafatun liqowli laqad sadaqa nawu kada wa kada in lagu baraarugsanaado marka ay leeyihiin xidigii hebel baa run sheegay inay uga jeedaan sabab u iyo roobka oo ay tahay ataasicatu ikraaj lcaalim caalimki inuu soo saaro lilmutacalim kii cilmiga beri inuu usoo saaro almas'alata masaladii bilistitaami canha inuu weydiiyo inuu usoo saaro inuu marka hore weydiiyo aaabal masalada ka waran liqawli atadruuna maada qaala rabu alcaashiratu waciidu naaixa gabadha baroorata boodiga adag iyo ciqaabka adag ee loo ballan qaaday wallahu aclam waxka bilahi tawfiq w sal allah ala nabiyina mamed